الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب القراءة في الصبح qراءadii salaada subax bal markaa waa dee adigu faatixada wixii aan ahayn weeye faatixadu kolley salaad kastaba waa la aqriyaya iyo ragcad kastaba ee waa qiraa'adii bal qur-aanka ee salaada subax dhexdeeda qadarkeediiyo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal suuradihii u aqrihi jiray qaybo kaba mida ah axaadiistooda ay noo imanaysa ayuu baabkeedii yahay wuxuu uhi مصنifku xadaثna hاrun بن cabd اللaahi qala xadaثna xajaaج بن محamedi عan بn jurayji qala وxadaثnii محamed بن raafici وتqاarba في الlفظ qala xadaثna cabdالرaزاq qala أخbarana بن jurayji qala samictu محamed بn bn محamed بn عabاd بn جaعفr yqul أخbaranii أbu سلمة بن سفyاn وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المصيب العاabدي عن عبد الله بن الصايب سندka xadيiثka markaan eegno horta mسلم <clears throat> waxa uu laba sheekh buu ka kala wariyey oo midna waa hاrون بن عبد اللahi الحmاl midna waa محamed بن رافع الqشhayري labadooda uu ka kala wariyeyna xagga alفaadoodana ay de iyaguna sheekyadoodii cabdالرaزاqna way ku kulmayaane oo laba sheekooda kuma kulmayaani sheeka sheekiisay ku kulmayaane bal markaa xaggii lafdiga me waxay adigu ku kulmayaan ibnu juraj baan ujeedaay oo sheeka markaas dee iyaga sheekooda u sheekaaye xaggii lafdigii way iskaga dhow yihiin buu yidhi <clears throat> markaa maxaayn ibnu juraj baa xadiidku ama cabdulmelik ibnu cabdilcaziz baa labadii sanad isugu yimaadeen oo waxa weeyaan taas iبn jurayج baa wuxuu yihi samictu mحamed بn cabad بn jaعfar oo sheekiisa mحamed بn cabad بn jaعfar ayaa la yidhaa waana nin bal mثalا isagoo taabiciya ah, waana nin ثiqa ah weeyo taabiciya ah, taabiciintii dhexe kaba mida haddaba ninkaa taabiciga xadiiska wuxuu ka warinayaa saddex sheekh buu ka wada warinayaa saddexii sheekh mid waa abu salamaة بn sufyaan midna waa cabdullaahi bnu camrin bal caaskani waan arki doonaayo oo waxa weeyaan kollay iskumay waafaqine waa riwaayada xajaaj ibnu moxamed unbuu cabdullaahi bnu camr ibn alcaas kuba sugan yahay tan iyada kale cabdurazaaq kumuu sugnayn waa ta xajaaj unbuu kuba sugnaa in la xadfaana sawaabaha oo taa marka dambe aan sheegi doonaaye midna waa cabdullaahi bnu camrin kaas midna waa cabdullaahi bnu lmusayab marka saddexdaasba waxaa xadiidka ka wada maqlay ninkaa horeen aragnay moxamed ibnu cabaad ibnu jacfar oo welibana labada nin abusalama iyo cabdullaahi ibnu cabrinkaas xagga dabaqada isagaaba uga horeeya walow taabiciin ay wadaagsadeen oo min baabi riwaayat alakabir can alasaakir bay noqon laakiin ninka kale cabdullaahi ibnu musayab la idhaaho isaga way siman yihiin oo cabdullaahi ibnu musayab way siman yihiin xagga dabaqada oo taabiciintii dhexe ayay noqonayaan labadooduba <clears throat> marka in saddexdaa haddaba in taabici abusalamahana in kollay sharaxa waxaa idinkuba sugan isagoo abu axmed alkabiir ama xaakim alkabiir abu axmed kaba soo naqlinaya ama uu kuba sheegay fi man laa yucrafu ismu kunyadiisaasunbuu kuba shuuroobay magaciisa cid aan la garanayn eh, laakiin kutubta taraajimta kolley waxay soo naqliyaan kunyadiisa kuba shuuroobe cabdullahi ibnu sufyaan in laba yidhaaho magaciisa cabdullaahi inuu yahay laakiin kunyadiisan ayuu kuba shuuroobay صaحيixa mslimna xadiidkan imakaan hayno un ayuun buu ku leeyahay sida dee raggan kale ee kaba dambeeyaba barhkood xaaladoodu ay tahay wuxuu yihi haddaba bal aan saxaabiga gaadhno arrintan cabdالlahi بn cmr بn اcaasna waan kusoo noqon doonaaye cabdالlahi بn saa'ibkan oo صaxaabi ah abi waa صaxaabi yar kole abihiina صaxaabi buu ahaa saib bn abi saibal waa sharigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh zamankii qabla alislaam ama qabla nubuwaba sharigiisii ayuu ahaa saaibkaasi in cabdillahi bn musayabkana ilmaadeer bay yihiin taabicigaa isaga labadooda aba walaalay noqonayaan ninka cabdillahi bn saib ba wuxuu ihi qaala sallaa lana ninkan le sharigii rasuulka waa saaibka ee maha cabdillaahiga cabdillahi waa saxaabi yar qaale wuxuu uhi sallaa lana nabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa na tukiyey manaa lana liajrinaayo waa dee imaam buu u ahaa isagaa tukanaya rasuulka ilaahay asubxa salaad subax bimakata maka makana waa tan aan leeyahy waa saxaabi yar maaha qabla alhijra maahe waa bacd alhijra ama fatxu makay ahayd nasaa-i sunantiisay taasi noogu sugan tahay oo fatxu makay ahayd markan dambe oo dee uu maka rasuulka ilaahay kuba tukinayey kacbada agteedaanu joogay bal xadiidka nasaa-i waxaa ku sugnaa xaggan hore waa xagga albaabkeeduyo inuu rasuulka ilaahay waa dee uu kaba joogay rasuulka ilah alku kabahana uu iskaba saaru dhinaciisa bidixdhigay markaa uu tukanayo waa nasaa-i sida kuba sugan markaasaa fastaftaxa rasuulka ilaahay wuxuu bilowday furfurtay u bilowday suuraة الmؤminiina suuraddaa suuraة الmؤminiin waa qad aflaxa الmuؤminuuna aladiina hm fii صalaatihim khashicuuna ayuu faatixadii dabadeed waayo faatixadii de waa aqriyayo taasa wax la wada garanayo faatixadii dabadeed buu suuradda xagga horu kaba bilaabay uu bilowday suuraddaas xataa jaa ilaa uu yimi oo waxa weeyaan dee qira'adiisii dee rasuulka ilaahay kuba gaadhay uu yimi dikru muusa wa haaruna oo muuse iyo haaruun dikrigood aw dikru ciisa amase ciise dikrigii oo waxa weeyaan un macnaa rasuulki ilaahay waa aqriyey kolley afartanka aayadoodee horena waa soo aqriyayay isagoo dee bal markaas aan arrintan te arrinkan kuba yimi aanu kuba iman dikru muuse wa haaruunna dee waaba aayadda shan iyo afartanaad ee suuradda ayaa dikrigoodu ku sugan yahay haddaba markuu halkaa qira'adii kusoo gaadhay weeye ama aw dikru ciisana waa shaki oo cidda shakiga lena way no inoo soo socotaaye waa aayaad un baa udhexeeya laakiin qisadu way xidhiidhsan tahay oo muuse iyo haruun qisadoodu markay dhammaato dee ciise iyo hooyadii wajacalna bna maryama uma markaas ayuun baaba kula xigto de hadday kuwaasi shan iyo afar aayadda shan iyo afartanaad itanata kontonaad bay noqon marka waa aayaad isku xigeen laakiin dikru ciisa dambeeya ama rasuulka ilaahay wuxuu qiraa'adii wadaba salaad subaxna weeye markuu soo gaadhay aayaddaas haaruun iyo muuse dikrigood ku sugan yahay ama uu in yar dhaafay oo ciise iyo hooyadii aayaddaa dikrigoodu ku suganya uu soo gaadhay moxamed ibnu cabaad iyo shuko shakigu wuxuu ka dhacay moxamed ibnu cabaad ibnu jacfar taabicigaas saddexa nina ka wada warinayay isagaa shakiyey halka aayaddu tay ahayd ee maha cabdillaahi ibnu saaib arrintu inay kaba dhacday aw ikhtalafuu calayhi amase waabay isku khilaafeen oo ujeedo dadkii moxamed ibnu cabaad kaba wariyey ayaa dee iskhilaaf xaggooda ka dhacay waa ruwaaddii isaga kaba warinaysa isaga korkiis kuba khilaaftay ama wixii lagaba warinayo barhkoodna ay yidhaaheen dikru muusa wa haaruun barhna ay dikru ciisa yidhaaheen ee balmaha ahaa saxaabiga in shaki uu kaba dhacay markuu adigu meelaha soo gaadhay ayaa akhadat الnabiya salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay waxaa qabtay saclatun dee balan xarakadeena way ku socdee qufac baa qabtay uu qufacay rasuulki ilaahay farakaca markii halkaa dee uu qufaacay ayaa muu sii wadin sayn qira'adii uu waday eh suuraddiina dee intaa muu dhaafine halkii buu ku gooyey qiraa'adiisii oo uu rukuucay marka wuxuu yihi wa cabdullaahi ibnu saaibi xaadirun dalika cabdullahi ibnu saa'ib cid ugama waramin isagaa goobjoog ahaa rasuulkuu laba tukanayey صaxaabigan xadiidka inoo soo naqlinaya arrinkaa waa u joogay xaadir buu ahaa wa fي xadiiثi cabdiلrazaq eeg cabdirazaq iyo xajaaj ibnu mحamed xadiidka sanadkay inoogu sugnaayeen labadooduba ibnu juraj bay ka warinayeenoo oo labada sanade ama labada dee marka dariiq bay inoogu kala sugnaayeen haddaba xajaaj ibnu mحamed intaa aynu soo maro o dhan baa ku wada sugnayde laakiin ibnu juraj riwaayadiisa m a cabdurazaq riwaayadiisa ibnu juraj ka wariye maxaa ku sugnaa faxadafa lafdiga baa ama ficilkan baa zaa'id ahaa faxadafa waa gooyayo macnuu waxa weeyaan qiraa'adii buu joojiyey oo wuxuu ku gaabsaday intii uu aqriyey oo farakaca lafdiga faxadafa markaa ziyaado ah xadfiguna imika waa qiraa'adii gooyey halkiibuu ku joogsaday ma wadna waa rukuucay oo fii xadiiثi welibana cabdirazaqi un weeye cabdirazaq xadiidkiisa waxaa kaloo ku sugnaa waa cabdullaahi bnu camrin wahalkee moxamed ibnu cabaad inuu yihi akbaranii abu salamata bnu sufyaana wa cabdullaahi bnu camrin muu odrhan walam yaqul muu odhan ibn اlcaasi intaa ibn اlcaas muu odhan tana muxuu sheeku inoogu ishaaraya halkan inooguba sheegayaa cabdالlahi بn cmr بn اlcaas dee waa tan aan idhi waa nin taabiciya eeg saxaabigu anigana idhi waa taabici bal waxaa idhi moxamed ibnu cabaad baaba xagga da-da kaba weyn oo midna xaf ibnu xajar wuxuu ka dhigaa iyaga raabicu isaga ka dhigaa moxamed ibnu cabaadna thalitha ama qolada saddexaad ee ruwaad buu kaba dhigaa oo bal markaa isaga markaa saxaabigii de aynu naqaanay ee cabdillah ibnu camr ibn اlcaas ma aha welibana arrinka muxuu sheegayaa raggan imika ibnu jurayj iyo xajaaj ee marka maya waxaan ujeedaa cabdirazaaq iyo xajaaj ee ibnu jurayj xadiidka ka wada wariyey arrinka iskumay waafaqin oo dariiqa xajaaj unbuu dhacay cabdillahi bn camr bn alcaas ama dariiqiisan waxaa dhacay ibnu jurayj markay noqoto cabdirazaaq cabdullaahi bnu camrin waxaanay culimadu leeyihiin qowlkan ah ama ziyaadadana ibn اlcaas waa kalad asal ahaan oo dee ama xajaaj ha kaba dhaco bal taas ruwaadda kaba dhacay muslim ma aha muslim waa kan inoo sheegaya sana u yimi ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan ba ugu yimo waa raawigu kaba dhacay ee waxa weeyaan sawaabku waa san riwaayadan cabdالrazaq oo ah in la gooyo ibn اlcaas meesha lagaba gooyo saxaabigiina maahe ninkan waxaa la yidhaha cabdالlahi bn camrin اlxijaaziy oo dee kuwa nasabkiisa sii dhameeyana cabdالlahi بn cmr بn cabdin alqariyo oo nin reer qaaro ahaynu soo maray baa malaa qoyskood iyo caayiladeedi ama adeeruba ahaayo waa cabdالlahi بn cmr بn cabdin alxijaaziyo ama alqariyo ee caas iyada halkani waa wax dhacay oo dee xufaadii xadiidka kuwa hore iyo kuwa dambaba waa arrinkay iyagu inoo sugeen oo bal taaba weeyaan oo bal lafdiga hore ibn اlcaas waa kalad weeye wahamkuna raawigan dariiqa xajaaj buu aduu ku sugan yahay xataa dariiqa cabdirazaq kuma sugna xadiidkii waaba intaasu inoogu dhanya maxaa bal iyada inoogu sugan horta xadiidka rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh salaad subax inuu suurat lmu'minuun aqriyey bal yaan u dhammayninba dhexdii ha ku joojiyo dee arrintanee caaridkee yimi waa bal taas rasuulku waana inoo soo socdaan imaka suurado kaleoo kala duwan uu aqriyey waana wax maalin kaba dhacay intaa in ka dheerna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh aqri laakiin dee intaa in ka yarna waa aqriyey ee bal waa inoo soo socotaa taasi horta taasi way inoogu sugan tahay arrinta iyadna inoogu suganna waxa weeye qiraa'adii ruuxu waday oo uu gooyo banaanida ay banaan tahay isagoo aqriyayo inuu halkii qira'adii iska joojiyo ama sidan kale u rukuuco kale banaanida ay banaan tahay taasi way inooguba sugan tahay kale culimaduna imaam malik oo kale iyo <clears throat> ayaa qadcigu haddii uu licudrin yahay dee dhib ma laho cudurdaar rasuulka ilahina cudurdaar buu gooyey hadduu dee sabab la-aan ay tahay qira'adii ayaa karahaya isaga laga soo naqliya lakin madhab aljamaahiir xataa cudurdaar la-aanta marka ay tahay wax cudurdaara aanu lahayn bal markaa dee inay khilaafulawla kuba tiriyaan mooyaane waa shay jaa-iso xadiiskana waata iyada inoogaba sugan arinta kale iyadna xadiidka inooguba suganna alqira'aةu bibacdi sura xalaytaan lahayd dee waxaabay dena uy hadalkiisiina uu ahaaye suurad qeyb ka mid oo la aqriyay suuraddan oo la aqriya kaba mudan xaggana waxaanay dee qolooyin kastaa yidhi eegeenuun qur-aankii kale hadduu dee kalaamkii ama uu xidhiidhsan yaho iskuba xidhan yahay macnihiina dee waxaa dhici karta ruuxu wixii macnahoodu dhammaa iyo iyo si bal matalan kuwa macnahooda iskuba xidhnaad dadka qaarkood ay kaba qarsoonto waxaa dhici karta hadal wada socday inuu kala gooyo u dhex kaba qaato ama dhex kuba joojiyo markaa taas bay u doorteen iyadoo suurad ballo dhan la aqriyaa inay ka ay tahay laakiin de haddana taasi ma aha way roon tahay un bay leeyihiin waa tan oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa aqriyay waa shay jaa-isa oo dee kolleyna macnaha irtibaadka maaha salaada dhexdeeda un marka kale sida kale loo aqriyayaba ruuxu markuu qur-aankii u aqriyayo hadduu joojinayo bal waxa roon inuu bal eego macnihii hadduu u joogsaday uu eego kol kolna jusaskan maaragtay juska oo kale ama halkan dee maqrooyinka iyo xisbiyada oo kale hadal wada socday kol dhex galaan bal jus baa dee hadal wada socday ayaa juska haddana dhexda kaba bilaabmaayo ta ama inu ka horeeyo ruux ama kaba dambeeyo oo kale inuu halkii juskii kuma dayn markaa qira'adiisa oo ama uu joojisanayo sababto waa kalaam isku xidhan oo juskiina uu ku dhex jiro un kolkoltaasi way dhacdaayo dee waxaaba u yar baahan wax fahm uba baahan weeye lakiin de rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh isagoo in suuraة اlacraaf maqrib salaad maqrib aqriyo labada dee u kala qaybiyey oo suuradda qaybteedii hore iyo qaybteedii de ma kala aqriyay laba ragcadood waa inoogaba sugantahay umuuro kalena way jiraano waa shay jaa-izaan leynay taasi waa dee macnahaasi waa awla saasaa mudan un arrinta kale iyadna xadiidka inooguma sugan xaafid maxajarna u halkan kuba baraarujiyyo waxa weeye uu inoo tilmaamo qراءada oo la gooyo marka caarid sucaal yimaada ruuxii qufac baa qabtay oo qufacaya de qراءadii haddii sii wadana qufci kama joogsanayo wuxuu u ubaahanaya ma inuu qufca ma inuu xilxsado ayuu u ubaahanaya suuradda caynkaas oo kale qراءaduu sii wado maca sucaal iyo maca tanaxnux inay kaba mudan tahay isagoo gooya oo iskaba rukuuco markaasu halkaa kuba gooya ay kaba roontay dee intuu isagoo qufaacaya ama de kolba xifsanaya uu sii wadi lahaa bal taasna waa arrin xaafid ibn xajar uu xadiidkan walow xadiidka bukhaari uu mucalaqnimo ku wariyo bal siqata tamriid uu uga soo qaato laakiin de waa halkaa faa'iidadiisa hadiyo goor waxyaalo badan oon halkaa kitaabkaas aan bukhaari warin bu haddana sharxiisa oo dee muslim ruuxa anfacaya sharxaantiisa iyo ama sanadkiisa iyo umuur ama kolkol kalaamka nawowi iyo ayuu badan soo qaataay bal umuurahaasi waa waxyaala xadiidka inooguma sugan kolley xadiisyadna way noo socdaan xadaثnي زهير بن حرب qال xadaثna yaحyى بن سعيid xا qال وxadaثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadaثna وkiع xا وxadaثnي أbو بكر واللفظ lah أخبرna بن بشر عن مسcr بن بشhrigu waa محamed بن بشhr الcabdi aynu hore usoo maray miscarkana waa multaqa asaaniid asaaniidan imika halkay ku kulmayaan miscarka weeye oo macnuhu waa maxay yaxya ibnu saciid alqadaan oo qeyb ka hore inoogu sugnaa zuhayr ibnu xarbi sheekhiisa iyo ukic ibnuljaraax oo abubakar sheekh uu ahaa iyo ibnu bishrin maxamed ibnu cabdin maxamed ibnu bishrin alcabdi oo abu qurayb sheekha u ahaa saddexdooduba yaa xadiidkan ka wada warinayaan mascar ibnu kidamo multaqihii asaniidaas oo xada imika usoo celceliyey waa mascar bay ku wada kulmayaan mascar markaa muxuu yihi qaala xadaanii waxa ii waramay alwaliid bnu sariicin ninka waliid ibnu sariic la yidhaaho ayaa ii waramay <coughs> waana nin taabiciya can camr bni xuraysin waxaanu iiga waramay mawlihiisii waayo waa mawaalidii imaka walid ibnu sirc waa mawaali ali camr bni xurays baaba la idhaah camr bni xurays alatabaayin walid ibnu sircan xaafid ibn xajar isagu saduq buu kaba cabiraa raabico ah ama zuhri iyo qataadiya dabaqadoodii waa taabici markaas laakiin dee taabiciintii bal markaa kuwoodii dhexma kuwoodii dambe walow cidi ka dambaysa waa kuwoodii yaryaraa un baan leenahay laakiin dahabi isaga kaashifka martabada intaa uu ka yar saraysiyaa nin iqa ayuu kaba cabiraa laakiin kitaabkan xadiidkan buu ku leeyahay si xadiidkani casharka kan ka dambeeyana wuu soo noqon doonaa haddii a la yidhaaho isagoo yar ziyaado leh waa xadiidka naftiisa uu camar ka warinayaa soo noqon doona cawa mahay waa casharka dambe isagoo ziyaado leh ayuu inoo soo noqon doonaa bal haddii a la yidhaho haduu casharka dambe adaan gaari karna weeye waa xadiidkani waa kaasuma ka dambena waa kanuu inoo soo noqde kaasuu ku leeyahay kan camr bn xuraysan waa taabici waa saxaabi yar weeyaan o asxaabtii rasuulka yaryareed kamida markii dambena cimrigiisu dheeraaday oo dhowr iyo siddeetankii hijrada soo gaadheen wuxuu uhi saxaabigaasi anahu samica wuxuu maqlay annabiya salى اllahu عalayhi wasalam yaqra' xaal uu aqriyayo fi lfajri salaad subax wاleyli idaa cascasa macnaa suuradday aayaddaasi ku jirto waa ida shamsu kuwirad ayuu rasuulka ilaahay salaad subax ayuu aqriyey oo isagoo dadkii tukanayuu suuradaas aqriyey waleyl idaa cascasa manaa cascasana kolley de waxaabay culimada qaar yidhaahaan waa dee kelimaadka laba macno isu mida ku yimi oo cascas oo manaa aqbalo ah iyo cascas oo manaa adbaraah saa daraaddeed aayaddii waa lagu fasiray walow dee taa ida adbara oy in badani kuba tagaan iyo waleyli ida aqbala oo maalan inuu macnuu yahay habeenka iqbaalkiisa rabbi ku dhaaran ama idbaarkiisao labaduba aayadaha waaweyne dee ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisa kaba mid ah haddaba suuradda adigu leyleyda cascasa ay kuba sugan tahay ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aqriyayay weli axaadiisu way noo socotaa de kolley in yaroo inan yar mar yar khulaasayno un mooye wax weynoon ugu joogsanaa ma jirto bal waa suuradihii rasuulka ilaahay aqriyay iyadoo xalayna kolley aynu hadal walow waktigu iga yar dhacayay hadal yar soo maray oo ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kolley salaadiisu mar uu dheereeye iyo mar uu gaabiyo ama fudaydiyo labadaba way lahayd oo axaadiisii xalayba waa inooguba sugnayd waana inoogu sugnaan doonta axaadiisa inoo socoto kan iyo casharka dambe iyo waxaanay taasi kuba xambaarayd xaalo keliya lagama warramayo axwaashii rasuulka ee kala dunayd iyo awqaadihii uu salaadaha tukaday iyo kolba dadkan isaga de waxa weeyaan bal khaasatan dadka la tukanaya iyago xaaladoodii bal taasna way ahaydba bal markaa haddii aan wax mashaqaa dadka ugu sugnayn oona dhebi gaadhahayna dee dheerayntu waaba taa rasuulka ilaahi waa laba yimid salawaat wasalaamu calayh haddii dee dadkii ku xanuunsanaya iyo ku weyn iyo ku hawlan iyo ku daalan iyo waxyaale ay leeyihiinna waata axabaab baaba inoo iman doonaa dheerba oo aimada iyo amirkii la amriyey takfiif salaadii iyagoo sideedii u taam haddana dadkaa ku daba iyo xaalooyinkooda inay laba socdaan bal markaa waxa weeyaanuun muhimku dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka khaasatan jamaaco ay tahay si guud takfiifkaas waa taa inoo dambayse uu amray salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sunnihiisu ahaa haddii cilada takfiifka keenaysa aanay jirinna dee dheerayn laba dheereeyo kol haddaanay ciladaasi jirinna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh axwaalo kala duwan ayaa taa laynoogaba soo naqliyo bal waa in yaroo guud weya xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna shariik wbn cuyaynata xa وxadaثnي زahير بن xرب qال xadaثna بن عuyaynة عن زiyاad بن cلاaqة عن qطبة بن مالك samع النبي صلى الله عليه وسلم يqرأ في الفجر xadيثka y xadaثnي أbو كامل الجحdري فضyل بن حuسين qال xadaثna أbو cawاnة عن زiyاad بن cلاaqة عن qطبة بن مالك bal xadيث koley waa xadيث laba dariiqna yeelan doona ka aan u yarbooday iyo ka kasii dambeeyay iyo kan waxaana jirta ziyaad ibnu cilaaqo horeynu usoo maray waa nin taabici oo cimrigiisna aada u dheeraaday oo bal waxa wey qudbat ibnu maligana waa adeerkii ruma weeye oo waa ziyaad ibnu cilaaqat ibnu malik qudbat ibnu malikna waa saxaabi oo de waa kaa rasuulka ilaahay laba tukaday oo waana ninkan ziyaad ibnu cilaaqate wax kaba warinaya adeerkii ruma weeye ana aabihii laba dhashay marka la eego saxaabiga markaynu eegno ziyaad hore inuu soo maray saxaabiga markan eegno xadiidkan oo uu dee laba goor soo celin doono ayuu kitaabkeenan aan hayno kuba leeya waa saxaabigan qudbat ibnu malik qaala wuxuu uhi صaxaabigaasi salaytu waan tukaday wasallaa bina walxaal sallaa bina uuna tukinayay oo waan tukaday iyadoo uuna tukinayay rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi baana tukinayey faqara wuxuu aqriyey qaaf wاlqur'aan اlmajid suuraddaas buu bilowday waa aqriyay suuraddaas xataa qara ilaa uu aqriyo macnaa uu soo gaadhay qiraa'adiisii wالnakla basiqaatin oo waxa weya de qaafna waa xuruftii muqadacada ahayd suurado sodomeeye ku dhow qur'aanka ay kuba bilaabmeenba taas ayuunbay tahay oo waxyaalahan dee kolley israa kutub tafsiir qaybaba mida dhacay kutubta laga yaaba raqaa'iqda dee qisooyinkiiyo waxyaalahaas oo qaaf inay tahay buur adduunyada kusoo wareegsan oo kaas kale iyo waxyaalahaasi waa akhbaar israa oo nasar iyo raatoona lahayd waxa weeyaan xuruftaas aliflamim iyo nuun iyo kuwaas ayuun bay kaba mid tahay waxyaalihii umuuraha laba yidhi culimadu ay dee hadalkoodii baana halkan imanaya ama waa dee burqaaf la yidhaaho oo dee taasoo adduunyada kusoo wareegsan iyo akhbaar kolley israa'iiliyaada kutubu tafsiir iyo kayrkoodna markay halkan suuradda qabanayaan dhacay laakiin waa waxaan dee taasi asal lahayn be waxyaalaha israa'iiliyaadka haddaba uu aqriyey ilaa uu soo gaadhay wadnakla baasiqaatin waa aayaddaas dee imanka qaybaha hore suuradda kuba sugan halkaasuu soo gaadhay saxaabiguna hore dee waa ninkaas oo malaha aayaadkan iyo dee suuradda hore uma maqal qaala wuxuu yidhi saxaabigii baa odhanaya nakla dee waa inay waa ambatan nakla oo kolley janaatinta ka horeyse kuba cadfantoo dee dhirtaa timirta ana annagaa biqlinoo soo saarnay baasiqaatin xaal ay kuwa dhaadheer waa duulkoodaasiya qaala wuxuu yihi markaa saxaabigaasi fajacaltu waxaan gudagalay uradiduha wadnaklabaastiqaatin inaan ku celcelinayo salaadii buu ku jiraayo waa kelimadii waan ku celcelinaya buu leeya waa fikir uu ku fikirayey macnaheedii iyo umuuraha taas iyo ayaaban dee anigii bilaabay inaan ku celcelinayo walaa adri walxal laa adri aanan garanayno maa qaala ay maa qaalahu kolley caydkii ismiga mawsuulna de waa cayd mansuub oo dee mutasilna oo kolley waa meelihii dee xadafkiisu banaanaaye wixii uu yihi waxa uu yidhi aanan garanayn oo xagga de aduga garashada mala de fikirkii u wadnakhlaba siqaanti taa uu kuba fikiraye uu taa kuba shuqloonaa ayaa intaa wixii ka dambeeyey wixii uu rasuulka ilaahay ama aqriyay halku gaadhiyo taas waaba dee kaba shuqloomay oo tan buu ku celcelinayay isaga shuqlisay oo jeedisay oo bal markaa taasi w wala deba saa bacda sharax idhaahna wy meelahan wax kama qabana xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana shariik wabn cuyaynataa xa وxadaثnي زhayr بن xرb qال xadaثna بن عuyaynة عan زiyاad بن cلاaqة عan qطبة بن mالك أنه samca النaبy صلى الlه عليه وsلم bal xadiidka waa kii unu inoo soo celiyey sanadkana ninkaa shariiki waa shariik الqاadi weeye waa nin kolley atbaacu taabiciintii ahaa iبn cuyayne iyo dabaqadoodii ahaa reer kuufa ahaa nin caalimana u ahaa qaadi aad iyo aad bal marka la eego axkaamta adigu saarib ah oo dee markaasna isagu xaggiisa ugaba ado isagoon cidna ugaba haydaysan madax iyo axkaamtiisa fulinteeda waa ahaa waxaanay culimadu yidhaaheen waqtigaa dambe uu qaadiga noqday ayaa xifdigiisii oo axaadiisa uu korka kaya ama uu xifdisnaa ayaa wax tagayur uu kuba yimi markaasay ku arkeen axaadiista waqtigaa dambe uu qaadinimada tawaliyey waxa weeye in markaa in akhdaa iyo awhaam iyo aqlaade ay dhacaan oo kale muslimna dhowr meelood buu kitaabkiisa kaga sugan yahaye laakiin intuba waa mutaabaco ujeeddadu gaar iyo toos xadiid asala kama wariyo ee waa xadiidkan imaka kale ibnu cuyeyna la socda xataa haddaan halkan ibnu cuyeyna laba socon ee wuxuu ahaan laha mutaabaco xadiidkii hore sanadkii inoo sugan yahay markaa ka dambana wixii dambe lasoo arooriyana kolkol dad aan martabada ahayna way dhacan duruqdan dambe tawaabicda ama mutaabacaadka ama shawaahidda uu laba yimaado iminkana waxaabu dee maqruun waatay kaba cabiraan wuxuu la xidhiidhiyeyba ibnu cuyayne imaamkaasu laba xidhiidhiya waa nin laakiin caabid saarib adigu waliba dee markaa shadiidun cala ahli lbidac taas buu ahaaba kolley waa adigu tarjamadiisu waa t marka la eego xagga axkaamtiisa iyo umuurihiisa tarjama aad uqayima marka waa taas wey haddaba xadiiskuna waa kii une wuxuu yihi qudbat bnu malik ba anahu samica الnabiya salى الlahu عalayه wasalam yaqra' xaalu aqriyaya fi lfajri والنkل basiqat lahaa ضalc nadid macnaa waa tii uu lahaa suuraduu soo bilowday qaafkuu soo bilowday markaasaa wuxuu aqriyayey halkaas iya buu soo gaadhay de halkaasuu isagii ku joogsaday oo taa uu inoo soo sheegay inuu ku celcelinayey oo taas uu kuba mashquulay weeye oo dee wanaqla baasiqaten kollayna imaka aayaadkan meelahan nooguma imanaya iyo umuuraha tafsiir ahaan jaanibka uma ihtimaamayo oo axaadiistii ayaa inoo soconaysa ee kutubu tafsiirna way dhowday dalcina dee waa ubaxan dee iyada ay soo baxayse marka dambe timaartu waxa weeyaan ay kaba soo baxdo dee waa timirtii xaalay taa dhaadheer waa furuucdeed iyo taa dee duulan u bax oo laha dalcun dalci u sugnaadeen nadiidna nawawba s halkan kuma fasirayo wuu fasiraya mamdudun mutaraakibun bacdu fowqa bacd intaanu afka kala qaadin weeye waa dee katradiisiiya isagoo dee isdulfuushab oo mutaraakiba ah, ama saa u rasaysane laakiin markaa wuxuu leeyahy afka uu kala qaado iyada markaa nadiid lama yidhaahaba <clears throat> oo de u baaho falaysa bada dalika falaysa wa dalika binadiid halkaas u aqriyayay xadaثna mحamed بن bashاri qala xadaثna mحamed بن jaعfari qala xadaثna shucbato عن زiyاد بن cلاaqة عan camihi anahu adeerkii weeye adeerkii waataan de imakaanir waa qodwat بن maliki adeerkii ruma weeyaan anahu صalى mعa النabiyi صلى الlaهu عalيه وasلم الصبحa rasuulka ilaahay buu salaad subax la tukaday faqara'a wuxuu aqriyay fii awali ragcatin ragcadtii ugu horeysay والنkla basiqaati laha ضalc nadid macnaa aayaddaas u aqriyay maha waa suuradda ayuu aqriyey warubama qaala qaaf suuradda magaceedu qaaf yahay ayuu rasuulkii oo aayaddana ay kaba mid tahay ayuu ragcaddii hore aqriyey bal markaa maxaa inoogu sugan rasuulka ilaahay salaad subax inuu aqriyey suuratu qaaf saa suuratulmu'miniin oo aanu dhammaynba aynu usoo aragnay ida shamsu kuuraadna waa aqriyey waa axwaalo kala duwan iyo maalmo kala duwan weeye welina kuwo kalena way noo socdaan <clears throat> waaba kon xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna oo dee qaafna kolley waxa weeyaan subacan de inaga soomaalidu ay odhan jirtay de ama dee taas subaca khamiisyeed oo kale ayaa waxay raajax yeelaan de mufasal la yidhaaha almufasal ayaa waxay raajax yeelaan in badanoo culimada kamidi inuu qaaf bilowgeedu yahay suuraddan qaaf ilaa dee dhamaadka qur'aanka walow aqwaalo tabaneeye ku dhow barhkood saad kasoo saafaad kasoo bilaabaan oo marka dee aadna ay u shahiirhayn innaga marka la eego xaggaa subaxnimada iyo subaxa khamiiseed xujuraad taasna waa siday dee culimo kala duwan yidhaahaan oo aad moodo xaafid iyo qowlkiisa inay tahay eh, lakiin dee janibka iyo raajax yeelaan kollay xadiid baa ku yimi axmed iyo sugan in mufasal marka la yeedho waayo fususha iyo suuradaha badan oo ku badan taas eh, waxa weeya inuu qaaf bilaabmayo oo waaba tan marka rasuulka ilahi halkaa waa awal diwaal almufasal weeye marka ayuu aqriyey weeyaan oo uu aqriyey markaa isagoo de ay markaa salaad subaxa xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna xusein بn عaliyi عan zaئdata qala xadaثna simak بn xarbi عan jaabir بn samurata qala anahu qaal rag waa raggii aan soo wada maray xusein ibn calina waa jucfi zaa'idat bn qudama wuxuu yihi jaabir ibn samura in الnabiya salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu a yaqra'u mid aqriya fi lfajri salaada subax biqaaf wاlqur'aan اlmajid suuradaasaa buu aqriyi jiray waa sidii qudbat bnu malik ba imaka lakiin isagu waxa weeyaan waa aqriyay oo maalin buu ka warramay isagu kaana ayuu kaba cabiray imaka jaabire taasuu aqriyi jiray laftiga kaanana waxay dhahaanba inta badan bilistimraar markay sara kaana yafcalu kada waxay u timaadaa ama macnaheedu yahay lilistimraari wadawaam waa se xaalo mustamiro ah waa xaalo joogto ah oo la sameeyo haddii la idhaha kaana yafcalu kada waxaasu samaynayay waa wax dee imaka istimraarnimo iyo dawaamnimo ay ku sugan tahay taasi waxay leeyihin way badan tahay uun laakiin dee waxaa jirta inay timaado iyadoon macnaha faa'iideynahayn oo kolba dee xaalka ama siyaaquna uu taas keenayo laguma fasirayo halkan nafteeda waxa bay leeyihin imaka taa inooma keenayso inuu rasuulka ilaahay taa daa'imi jiray waa tan oo walfajri buu aqriyey waa tan oo waa dee ah, mu'minuun buu aqriyey suurado kale oo waaba inoo soo socotaa bal matalan inuu dee um kuwo kale aqriyey bal matalan markaa taas oo kale waxa weeye adigu dawaan maaha inuu markasta dee taa joogteen lakiin waa aqriyi jiro waa aqriyay rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu calayh wa kaana wuxuu ahaa salaatuhu salaadiisu bacdu intaa dabadeed bacdu eh, kolley halkan dee qolooyinkiina haysta de maka halkan maanta kelimaad yar unbuu kusoo ururay sharxi meelahan marna kolley eh, bacdudan bacdigood maxay ku fasireenba waa xagga waqti ahaan iyo zaman ahaan oo waa ama dee salaadaas subax dabadeed oo waa salaadihii kalaba hadday tahay duhurki iyo casarki iyo salaadihii subaxa kaba dambeeyey takfiifan fudaydin oo dee qiraaadu intaa way ka yarayd markaa fudaydin bay ahaydba waxaa kaloo laguma fasiray barhkood yidhaaheen adu waa dee ixtimaal wakana salaa dee saasuu rasuulka ilaahay ahaa aqriyi jiraye laakiin wakaanat salaatu bacdi intaa zamankaa dabadiyo oo waqti dambaba ah oo waqtigaa kaba dambeeyey takfiifan waktigaa hore hadduu dheerayn jiru intaaba aqri'i jiray walow dee dheerayn nisbiya un ay tahay oo marka suuradaha ka yaryar loo eego ay nisbi noqonayso waxa weeye intii intaa ka dambeysay laakiin haddana dee sida aimadaba amray salaadiisu intaa way ka fudayd bal taasna waa la yidhiba oo barhkood ixtimaalkaa way laba yimaadeen bal haddaan taa hore ku daysano oo salaadaha kale salaada subax way ka dheerayd oo uu ka dheerayn jiray salaadaha kale lakiin salaadaha kalena way ka marka la eego xagga qira'ada gaaliban kolkol dee uu salaada subaxba gaabiyeyba way jireen waa taa ida shamsu kuwirad uu aqriyeybe laakiin salaadaha kalena marka loo eego subaxa intii uu aqriyayey in ka gaaban ayuu aqriyayeyba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh welina subxi baan hada ku jirnaa وxadثna abubكر بن abي شhaybة ومحamed بن rاafiع wlfظ لبن rاafiع qاla xadثna yaحyى بن آdم qala xadثna زhayr عan simakin qala wuxuu yihi زhayr iبن mعaawiية ayaa xadiidka simak kaba warinayo simak ba wuxuu yihi markii horena simak waa inoogu sugnaa sanadka hore qaala sألtu jaaبir بن samurةa عan صلاaة النabiyi صلى الlه عليه وasلم jaabir iبن samuraan weydiiyey rasuulki ilaahay salaadiisii faqaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh yukafifu mid fudaydiya asalaata salaada waa fudaydinayey rasuulka ilaahay salaada uu fudaydin jiray walaa yusalii ma tukanayno salaata hawlaay waa isagoo dee taam yeelayana way noo dambeeyaana umuuro taas ku tacalluqsan rasuulku taam yeelayo ayuu haddana fudaydin jiray isagoo dadkan uu tukinayo eegayo xaaladooda taas isagoo laba socda iyaga dhowraya ayuu fudaydin jiray hadday tahay dee qiyaamkeedii iyo hadday tahay arkaantii kaleba walaa yusallii muu tukanayn rasuulkii ilaahay salaata haulaahi waa nimankan ma kuwan salaadooda waa dee malaha dadkii wulaada ahaa ma umarada ahay dadkana tukinayay ayuu sheegayaayo ee waxaaba dhici karta inay aada u dheerayn jireen sida cibaaradan kaana yukhafifudan dee uu soo qaatayna ay inoo tilmaamayso rasuulka ilaahay waa fudaydin jireye laakiin nimankan dee salaada aada u dheeraynaya dadkeeda laga yaaba taa mashaqa ay uguba sugantahay salaadooda oo kale muu tukanahayn waa mid waxaa kaloo muxtamila waa fudaydin jiraye laakiin fudaydintiisu saa kuwan aada ugu degdegaya ee aada usii fudaydinaya may ahayn oo macnu uu yahay waa fudaydin jiray sax laakiin kuwii dee ay islaba gareen waa kii waqtigoodii dadka tukinayey ee iyagu aada u fudaydinayey oo bal matalan taasoo aad ugu dhe xeel iyo fudaydinta taasoo kale laakiin salaadiisu may ahayn salaad dambay ahayd oo taam la mid ahayn bal labada macnobana kollay qolooyinkii kitaabka sharxay way ishaaraanba waayo waa laba ixtimaaloo de mid kastaba lagu fasiri karo noqon karo oo mid kastaba dee uu marka la eego un siuu isagu u sheegayey rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dariiqadiisii iyo hadyigiisii ka duwan oo khilaafsan mid kastaaba uu yahay qaala wuxuu yihi simak baa odhanaya waa amba anigu wuxuu igu waramay ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay kana yaqra'u fi اlfajri biqaf wاlqur'an iyo wanaxwiha suuradaha lamidkaa waa suuradda qaf wاlqur'an iyo kuwa iyada lamidka ah ay isku dhow dhow yihiin xagga marka la eego cadadkiiyo dee bal matalan taas ayuu rasuulka ilaahay salaada subax aqriyi jiray وxdثna محمد بن المثنى قال xdثna عبدالرحمن بن مهدي قال xdثna شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة wa jابر بن سمرna lakin waa xadيثta kii hore صبحun buu ku gaabnaa ee kani صبحi bal ظهرkii iyo casriyaba inooguba sugan oo saa daraadeed bu رqم cusub imaka uu inoo leeyo u raqameeyeen oo xadيثkii hore duruqdiisi un aanay ugaba dhigin qolooyinkii kitaabka tarqiimiyey wuxuu yihi kاn النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل idaa yaksha macnaa suuradan wa layli idaa yaksha waa dee rasuulku waa siraysanayay laakiin kolkol kol bay ayada kama maqlayeene waa qadarkii walow intaa in ka badanna abu saciid iyo dee bal matalan taas aynu kuba soo marnay xalayto bal dee isagoo aada u dheereeyey khaasatan ragcadda hore iyo bal si loo soo gaadhana bal taasi ay jirtay oo dee iyadna xalay aan wax ka soo aragnay bal waa aqriyayey waana tan aan leenahay kaanadu meelahan istimraar iyo dawaamkii kolkol ay lahayn waa u qaalib ma keenayso waa waxyaala uu aqriyay un awqaada qaarkeed rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh kana الnabiyu salى الlahu عalيه waslm yaqra'u fi الظهri bالleyli idaa yaksha wa fi اlcasri casrkana naxwa dalika waa intaa qadarkeed suuradda iyadna suuradaha kale ay dee isku dhow dhow yihiin ayuu salaada casrna waa ragcaadkooda hore ayuu aqriyayey wa fi الصubحi ay wayaqra'u fi الصubحi wey salaada subax wuxuu aqriyayey adwala min dalik waa kan waa saxaabigii markii hore lahaa qaafku aqriyay wax laba mida waa qaaf iyo kuwa laba midka aho intaa in ka dheer ayuu salaada subaxna aqriyayay xadiid kalu leeyahna waaba kan وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna abu daud الطyaalisiy عan شhuعبةa عan simakin عan jaaبir بن samurةa أن النabiya slى الlaهu عalيه وasلم kana yqرأ في الظهr بsبح isma rabika laclى dee kolley iyo walayliya oo xisku wada dhow dhow wa fi صubحina بأطول min dalika intaa inkaa markaa ka dheer oo kuwa subxu duhurka intaa uu aqriyayo ama casrka uu aqriyayo waa ka dheera de waa غaaliba وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna يزيد بن هاrون عن التaymiي wa سulayman iبن drkhan الtaymi weeye kollay nisbadan taym loo nisbeeyeyna reerka waa la degay ee kamuu dhalan an abilminhaali abilminhaalkana waa dee nin isagu dee marka dambena waa inoo iman doonaaye sayar ibnu salamat ariyaxi baa la yidhah waxaa la arkaa caawa inay noogu horeyse eh, lakiin magaciisu waa sayar ibnu salama ariyaxi abulminhaalla waa kuyadiisii taymi waa taabici abulminhaalla waa taabici oo laba taabici baa xadiidkii kala warinaya can abi barzata waa saxaabi asxaabtii rasuulka kaa mida ah, salawaat wasalaamu aleyh oo mashhuur ah kunyadiisan aad iyo aad looguba yaqaano magaciisa nadrat bnu cubayd baa la yidhaah ba de markaas waa la yihi nadrat bnu cabdillaahina waa la yihi lakiin abu barzat alaslami waa taas ayuu aad iyo aad uguba shuuroobay bal kunyadan markaynu egno kutubta lixda ah kutubta lixda ah cid la wadaagsanaysa kunyadan barzahan abu barza ma jirto oo kuma jirtaba صaxaabigaas baa muxuu ihi qaala kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yaqra' mid aqriya fi lfajri salaada subax maa bayna sitiina ilى اlmiئati aayatan maa bayna sitiina waa lixdan aayadood ilى lmiئati ilaa boqol lagaba gaadhayo oo macnaa dee calى اlaqal horta lixdan aayadood qad waa aqriyi jiray kolna waa dheerayn jiray bo intaa waa dhaafin jiro ilaa boqol aayadood ayaabu aqriyi jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh taas baa saxaabigan yidhi bal xadiidku isagoo intan ka dheer ayuu inoo iman doonaa xadiidka wuu soo celin doonaa laakiin meelahan dhow maaha waa xagga awqaadda marka gaadhiyo kitaab ulmasaajid iyo awqaadahan salaadaha isagoo dee salaado kalena ay laba socdaan oo xagga waqtiyada ah ayuu xadiidka insha allahu tacaala isagoo intanka dheer buu inoo iman doonaaye meeshan waxay yidhaahaan lafdigan ama beyne oo kale de waa ismigan darfigan wax mutacadida ayay gashaa oo shay mutacadida ayay gashaa marka daahirku waxaa in la yidhaha halkan ma bayna الsitiina والmiati oo dee lixdan iyo boqol inta udhaxaysa waayo iyadaa mutacadid gasha kalley xafid mxajar kirmani oo isna bukhaari sharxo sharxiisna maanta madbuuc yahay baanu ka soo naqlinayay ya kana yaqra fi salaat اlkadati ah, min sitiin <laughs> iminka bedadaan boodboodaya labada xadiid waa saakaya kan bal kana yaqra wuxua rasuulka ilaahi fi salaati lkadati min asitiina waa aqriyayay lixdan ilى lmiati boqol oo macnu waa maxay kolley ilaa lixdan buu gaadhayay laakiin awqaadda qaarkeedna waa dhaafiyo boqol aayadood uu gaadhayay taasi waa riwaayada hore ta dambena oo waxa weeyaan وxadثna abubكر abو qrayb qال xadثna وkiع عan سفyاn وسفyاn wa thawrي عan khالد الحdاي wa halkii سlayman taymi ba khاalد maka yimi khالد بن مهrان عan أbي المنهاrي عan أbي برزة الأسلمي qاaل kana رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم يqرأ في الفجر ma byna الستيiن إلى المئة آية waa lqbeeyey waana tiya waa isla mid waa xadيiث keliya un iyo labadiisii dariiq waana ta aan idhi xadiiثku isagoo dheer buu inoo iman doonaaye bal waa tawjiih un baa ii harsanaa uu kirmani kasoo naqliyo xaafide walow dee uu shay mutacadida galo waxaaba buu leeyahay tawjiihi ama dee ay tawjiihaan aan odhan karnaaba in macnuu yahay maa bayna sitiina wa fuuqaha lixdan iyo si ay mutacadid noogu gasho bayna iyo inta ka sarreysa ila almi-ati ilaa boqol laga gaadhayo ayuu rasuulka ilaahay aqriyi jiray marka waxa weeyaan kolle salaada subax isagoo horena u geli jiray sida baab uu dhigan doono baabu tabkiiri bisalaati subxi markaasi xadiidka soo aroorin doonaa isagoo intan kaba dheer in hore loo galo oo bal matalan dee taasaanayn waayo haddana isagoo intaa aqriyey ayuu rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ka bixi jiray marka uu garto uun inay masjidku iftiin ma lahayn laabadna umay shidnayn oo salaadii subax waa la yimi dhulki waa madow waa la galo laysma tagaa dee dhinaca in laysku qabto mooyaane wejigiiba ruuxan uma muuqdo ayaa markaa uu salaada ka baxo isagoo ilaa lixdan aayado intaa aqriyey ayaa maxay noqonaysa uu kaba baxaya marka ninku ninka kale dhinaciisa fadhiya dee dhulkii baa soo yarifta ma wejigiisa garto hadda kaka durugsan markaa ma arkayo ama ma garanayo waxa weya waatan dee inoo dambaysa dumarku inaan laba garanaynun dee de waxa wey iyagoo jilbaabkoodii ama murudoodii kuba dedan cid garanaysa aanay jirin oo sababtu waa dhulku dee weli madowgii baa jirayba marka uu kaba baxo waa hore u gal waana uu marka dambe inoogu keeni doono marka xadiidka bal waa inoo iman doonaaye lakiin waa tan tawjiiha ah lafdiga beyna unba taas ah rasuulka ilahina salaada subax qira'ada waa dheereyn jiray dee salaadaha kalena kolkol uu dheereeyey maqribu caraf aqriyeyna way dhacday rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh welina salaadu way noo socdaa iyo qira'adu xdثna yaحya بن yaحyى qال قرأت عlى مالك عن بن شهاب عن عbayd اللhi بن عبد اللhi عن بن عabاsi qال أنه qاl oo yaحya بن yaحyى ale قرأت عlى مالكi hore saynu soo mari malik ti u badnayd taaba ahayd waa lagu dul aqriyi jiray o kale cashirkeeni saaxkana mustند غayr الصحaabiyi markii u kaba hadlay ciddi aan صaxaabi ahayn bal xagga riwaayada waxa mustanadkoodu yahay waa kii kuba daray ee qراءaته عalيه waa isagoo sheekii laguma dul akriyo oo dee taas kaba dhigay markaasi kii labaad iyo waana tan qratu qara'tu calى maliki can ibni shahaabin can cubaydillahi bn cabdillah can ibni cabaasin qaala ina um alfadli haweeneyda umulfadli bint bint alxaarisi ina xaaris ah umulfadli bint alxaaris baa samicatu maqashay yay maqashay ibnu cabaas walxaal huwa isagu yaqra-u aqriyayo kale iltifaat baa ku sugan oo daahirka ama muqtada daahir wuxuu ahaa inayna isaga weeyaane isagii baana iska warramaya inuu yidhaaho ina uma alfadli bint alxaariثi samicatnii wa ana aqra'u laakiin waa dee kaybo uno halkii uu mutakalimka laba iman laha buu damiir kaybo laba yimi oo noocaasna ay iltifaatka ay yidhaahaan dee xaggan macaaniga oo kale waa dee bal si daahirka ahayd adigu waa kanu waa laga jeestay un dee kollay kolkol dee arinta faa'iide iyo waxyaalahan o kale way iskaba keentaa ama wax loolaba yimaado taasi umulfadligana waa hooyadii weeye oo dee waa shuhradiisa oo caynu yidhaaha waa la garanayaa cid kastaaba iskaba garanayso saasaanu hooyaday uba odhan oo umulfadli dee waaba kanoo aabihiina lagu kunyooday fadligani waa curadkoodii iyo abulfadli ina cabaas iyadna umulfadli baa la odhanayay ina xaaris oo dee lubaabana magaceeda la odhanayay kollay dumar fiican oo walaalo ah oo saxaabiyaad wada aabaa jiro iyadu kaba mid ahayd oo kuwa ay aab isku aabiye hooye yihiin iyo kuwa ay xagga hooyeba ay ka walaala yihiin ba isku hooye un ahaayeen way badnaayeen oo malaa toddoba haddaanay kaba badnaynbo iyada waxaa ka markaa ay isku aabiye hooyeba ahayd maymuuna bint alxaarith oo uma almu'miniina taas baa iyo waxaan filayaa khaalid bnu walid hooyadii oo kale iyo lubaabat alkubra ama dee labadood mid ahaan baa lubaabada ayay kuba kulmeen oo kale iyo umu xufaydaha weyne la odhanayay oo kale iyo waa isku abiyi hooye ahayn markay xagga hooye ka walaal ahayn waxa kaba mida asmaa binta cumays iyo qolooyinkaa ilmo cumays kole saddex yabay ahayn waa zawju jacfar jacfar ibn abi daliya dee umu awlaadi markii dambana abibakr maxamed ibn abibakr iyo uba dhashay ugu dambayna haddana cali ku dambeeyey oo isagana cid uba dhashay waa asmaa bintu cumays oo dee dumarkii muhaajiraadka xabasho hijrooday kaba mid ahayd iyo salma bintu cumays iyo qoreynta kuwaasoo ilmo cumaysna xagga hooye walaalay kaba ahayn oo adigu waa dumar akhawaad ahaa oo waxa weeyaan taas reer bani hilaal ahaayo dee wada qiimo badnaabe umulfadli baa waxau yidhi way maqashay inankeedii weeye walxalawa yaqra waxaabay dee adigu waxay kaba cabireen inay min almunjibaat waa dumarkii dad aad u wada qiimo badan dhalay ama dee dad laba mid ah lix ilmo cabaasoon kala dhicin fadligii iyo caba cabdullaahi adigu waa lix aan kalaba dhicin ayay dhashay oo dee taba yidhaaha ama dee haweeney taa kulaba mid ahayd xagga waa munjibaadka dumarka dumarka dadka fiican ee kamalada laguma tiriyo dhalay oo kale ama dee waaba kuwii ugu muuqasho badnaabay ahayd haddaba umulfadli islaamkeedna uu ka horreeyey kolle cabaas iyo horey uu islaamtay qabla alhijraba oo islaamtay iyado walxal huwa yaqro isagoo aqriyaya ibnu cabaas walmursalaati curfan suuraddaasuu aqriyayey salaadna waa tukanayey faqaalat waxay tidhi yaa bunaya inankaygiyow laqad dakartanii waxaad ixusuusisay biqira'atika aqrintaada haadihi suurata suurad aad waxa weeyaan suuraddan aada aqriday ayaa maxaad igu xusuusisay kolley mafcuulkii dakartanee labaad waaba xadfan yahay waa qira'at nabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay qira'adiisii ayaad aqrintan aad suuraddan aad aqriday aada iguba xusuusisay waayo inahaa suuraddan suuraة اlmursalaat laakhiru ma kii kii ugu dambeeyey weeye samictu aan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam yaqra' xaalu aqriyayo biha iyada fi lmaqribi oo suuraddan aada imika aqriday rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi isagoo waxa wey de waad salaaddii iyada w ugu dambeysay ee rasuulka ilaah dee tukanayo saa aragtaba markaa dee ama dee xaaladaas iyado suuradtii ugu dambeysay oo rasuulka ilaahoo aqriyaya aan maqlay salaad maqribna way ahayd kollay gurigaanu ku tukinaya oo waqtigaa uu xanuunsanayo cuslaabaabay ahayd ayay ahaydba oo taasoo markaa waxaad igu xusuusay qira'adii rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh marka maxaa xadiidka umulfadli inooguba sugan rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh salaad maqrib inuu aqriyey wlmursalaat inuu aqriyey way nooguma sugan tahay kollay dariiq xadiidku waa kan dariiq kalu leeyo xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid qala xadaثna sufyaan xa qala وxadaثnii xarmlaة بن yaحyى qala aخbarana بن whb qala aخbaranii yunus xa qala وxadaثna isxaaq بن ibrahim وcabd بن xmaydi qala aخbarana cabdالرazaq qala aخbarana macmar xa qala وxadaثna cmr الnaqid qala xadaثna yعqub بن ibrahim بn sacdi qala xadaثna abi abihi ibrahim بn sacd بn ibrahim can صaalixi kulhm bal markaa dee xana way nagu soo noqnoqotay kulluhumna mid waa saalix ibnu kaysaan midna waa sanadka ka horeeyo macmar ibnu rashid midna waa ka kusii xigo yunus ibnu yazid alayli midna waa ka ugu horeeyo kuwa bilaabo oo sufyaan ibnu cuyeyna afartaa weeye dhammaantood iyay ka wada wariyeen can zuhri weliba sanadadani ma silna sanadka ugu horeeya eeg zuhri iyo muslimun eeg inta udhaxaysa laba nin baa udhaxeeya ina abubakar iyo camar way siman yihiin ninka labaadna waa sufyaan sufyaan baa zuhri ka wariya laba zuhriyo udhaxeeya muslim sanadka kuxiga labada kuxigana saddex baa udhaxeeya xarmala ibnu wahb iyo yunus mid midna isxaaq iyo cabdi oo siman iyo cabdirazaq iyo macmar saddex baa zuhri udhaxeeya kan ugu dambeeyana maxaa udhexeeya afar baa udhexeeya oo markaynu eegno camr ibn naaqid yacqub ibn ibrahim aabihii ibrahim ibn sacad salix ibn kaysaan afar baa udhexeeya markaa kan dambea ugu naazirsan labada kalena way ku xigaan ka ugu caalisanina waa ka ugu horeeya oo imaka caaliya naazilkii maxay dhahan kulum an zuhriyi bi hada zuhri bay ka wariyeen maxay kaga wariyeen bi hada isnaadkuna waa dee kii zuhri oo muxuu ahaa iبn شhهب عن عubayd للh بن عبd للahi عن iبن cabاsi isنaadku sheegaya waa kaas زاd wuxuu ziyaadiyey raawigii في xadيiثi صالحa de صالحna cidda ka warinaysa ibrahيم بن سacد bu ahaa xadiiثkiisa wuxuu ku siyaadiyey oo bal mثalا iyadoo umالفضل hadalkeed ah ثuma ma صلىa baعd rasuulkii ilaahay intaa in ka dambeysay muu tukanba oo dee iyagii jamacaa kumuu tukin xatىa qabadahu الlahu عaزa وaجل oo dee waxaa la arkaa walow aynu soo aragnay salaadii dee duhur inay uguma dambaysay taas xaggii masjidka markii dambe abubakar tukinayay iyadoo aqalkay ahayd baan idhi waana waqti waqtigaa kaba dambeysay intii ka dambaysay baa de waxaaba dhici karta inaad maqrib dambe adigoo aanay aragba iyadu dee gurigana inay lamay gelahaynoo waa waqtiga ay imanayse laakiin rasuulku waa cuslaa dabadeedba waa wafaadayo salaad ka dambayso rasuulka ilaahay tukadaaba may jirin ee waqtigaa isaga guriga jooga ayuu iyagii kuma tukiyey suuraddaasna waa aqriyay bal markaa maxaan argnaa maqribna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu aqriyay suuraة الdur xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عalى maliki can ibni shihaabi can mحamed ibn jubayr bni mطcimi can abihi qala anahu qaal mحamed ibn jubayr ibn mطcim oo taabiciya ayaa abihii صaxaabigan jaliilka jubayr ibn mطcim kaba warinaya oo waa dee صaxaabiga jaliilka reer bani nofal waxa weeye ayuu ahaaba dee ibn ibn cabdimanafi can abihi qaala wuxuu yihi markaa jubayr ibnu mudcim baa odhanaya samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaqra' xaal uu aqriyayo bituuri suuradda watuur fi lmaqribi salaad maqrib tana waa salaad maqrib oo dee rasuulka ilaahay waa ka awalmursalaad waa aqriyey watuurna waa aqriyey suurado ka dhaadheerna waa aqriyey kuwa ka gaagaabanna waa aqriyey bal matalan taasin bal rasuulka ilaahay salawaatu dee kolley inamala sida imaam malik oo kale iyobaa suuradahan iyo kuwa dhaadheer in salaad maqrib lagu aqriyaba kolley isaga ay karaahadii kaba soo naqliyeene lakiin dee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh waxaa inoogala sugan weeye waqtigoodna san uba tegi doono waktiga maqribka waa wakti waasaco ilaa shafaqu intuu joogo waa joogaysaa bal matalan marka haddii la dheereeyo suurad dheer lagu aqriyana rasuulka ilaahiyba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxay noogaba sugan weeye iyadoo dee kolley un dadkiina xaaladoodii la eegayo un xagga dee guud ahaanba ta takriifkan aimada la amrayo un mooye laakiin taas wax karaahoo kusuganni ma jirto suuratuduur buu aqriyay salaad maqribna way ahayd halkan masalo kolley masaaisha musطalaxa ayaa xadiidkani uu daliil ama shaahid u yahay waxaana ay tahay masalada musطalaxaba ay tahay raawiga xadiidka inoo warinaya waxaa dee loo shardiyaa inuu waxa weeyaan cadaala ay u sugnaatay cadaaladuna waxaabay tahay oo dee ay tahay ruuxan cadil la odhanayo ruux muslima oo baaliga oo caaqil ah oo dee wixii fisqi keenaya ama muru'a jabinaya ka badbaaday taas baa cadli laba yidhaahaa haddaba in waxa ay tahayna markan umuuraha la shardiyayo islaam hadday tahay iyo dee inuu ruuxa fisqi ka badbaaday ba ay tahay bal buluuq la shardiyayo waa marka xadiidkii dadka la gaadhsiinaye la gudanayo eh, laakiin hadduu ruuxu isagoon dee kamaalka ama arrinkaa waa kamaalkii dee jaanibkan ahaa aanu uba sugnaanin oo ama aan islaam ahaynba xadiid uu wariyo ama isagoo yarba uu xadiid laakiin wax qaban kara oo tamiisle uu wariyo ama isagoo dee faasiqba ama taasba uu wax wariyo oo markii dambe uu islaamay ama uu sidiisii kale u dhowrsoonaaday ama uu qaangaadhay oo xadiidkii dib looga maqluu dadka sii gaadhsiiyo waa caadi oo waa laga aqbalayaa cinda jamaahiir اculamaa marka xadiidkana waxaan leenahay jubayr ibnu mudcim maalintan uu rasuulka ilaahay ka maqlay isagoo suuratu duur aqriyaya muslim ma ahayn muslim mu ahayn dagaalkii beder markuu dhacay ee dadkii la qabtayna la qabtay dee waxna la laayey dadkii lagu dilay waxaa ka mid aha ducaymat ibnu cadiy oo adeerkii ruma ah waana ninkii kollay sababayba dee xabse oo ninkan waxshiga dilay dee isagaaba ahaa kaba dambeeyo o yidhi haddaad adeerkay ducaymo aad xamse u disho waan ku xoreynayaa oo isaga ninkii xoreeyaabu ahaa taas bay ahayd aabihii mudcim ibnu cadi waa ninkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh markii uu daaif ka soo noqday ay ku adkaatay inuu soo galo maka bal matalan xataa sayr ibnu camrin iyo ay diideen inuu magantooda kuba soo galo ninkuu farinta usoo dirtay cid buu usoo dir u yihi waxaan kusoo gelayaa jiwaarkaaga oo aqbalay rag ninkan iyo dee raggii uu dhalo dhowr nin ahaa uu yihi hubkii qaata isagii inu yidhi soo gal oo dee markaa rasuulka ilaahay beytkii dawaafo uu yidhi markaa maxamed anaa jawaarkayguu yahay ee cid taaban kartaa maba jirto dee sii labada aqbalay waana tii keentay sida saxiixa bukhaari kuma sugan maalintii beder markii dadkan xataa isagu barhkoodu socday jubayrkani dad badan la qabtay oo dee qaraabadooda ay kaba mid yihiin ayaa rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh low kaana almudcimu bnu cadiyin bukhaari bay ku sugan tahay xayan uma kallamanii fi haaulaai lamnatna lataraktuhum lahu maanta haddii mطcim iبnu cadim uu noolayna uu nool yahay dadkan kon dee soo kama cabiray de waa kufaar bay ahaayeeno oraya soo kaba cabiray uu iga igula hadlo waan usii wada dayn lahaa macnaa ujeedadu wax laga qaadan lahaa iyo waxyaalo hadduu maanta uu nool yahay oo mطcim iبnu cadi maanta weydiisto qolooyinkaas waan usii wada dayn laha adigu hadda waxaan leeyahay jubayr iبnu mdcim madinuu yimi wuxuu u socday dad inuu furto dad inuu furto u socday masjidkana waa yimi bal dee salaadii subax markaa masjidka waa ka baxay oo laakiin may salaadii maqrib markii hore waa joogay markaasuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh suuradda aqriaya uu maqlay mar wakti ku dhow lix sanadood dabadoodba islaamkiisu ahaa walow uu sheego sida dee saxiixa inooguma sugan markii ugu horreeyey islaamku qalbigiisa galayna marka ahayd walow dee duhuurkiisi inuu hagaagu islaamay ay dambaysay waxaabu qisad suuraddu soo naqliyay say u taabatay ina wixiina waa fahmaya waa luqadiisii waa garanaya markaasaa markuu rasuulka ilaahay soo gaadhay am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquuna iyo meelaha ayaa muxuu ihi kaada qalbi an yadiir ama kaada qalbi yadiiru qalbigaygii baa wuxuu dhawaaday waa raadaynta ay raadaysay inuu duulaba bal markaa taas bay xadiidkiina waa ka beri dambe inoo wariyey isaga saxaabde saxaabiya islaamay buu inoo wariyey arrinkan laakiin wuxuu maqlay fi xali kufrihi ayuu maqlayba weeye marka samictu markaa yaqra biduri fi lmgrib وxadثna <clears throat> abubكر بن abي شhaybة وزهير بن حرب qال xadثna سفyان xا qال وxadثnي xرملة بن يحيى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يونس xا qال وxadثna اسحاq بن إبراهيم وعبد بن حmayd qال أخبرnا عبدالرزاق qال أخبرnا معmر كلهم عن الزهري kale raggana waa wada garanaysan halkaas sanadku isugu yimi waa zuhri bu isugu yimi lakiin ragga dee zuhri ku kulmay asxaabtiisa ayd waa ragga inoogu soo noqnoqda في hada الاسناad isناadkuna waa zuhri intii ka dambeysay can محamed بن jubayr بن mطcم عan abihi mثlh xadiiskuna waa ka samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم yaqrأ bالطuri في المغrib lafdigii un way macnu waa inoo cadi aan filaya axaadiis way inoo soconaysaa waan wadaya bab الqراءaةi في العشhاء bal aqrintii salaada cishaaye ujeedadu waa waxyaalihii lainoo soo naqliyey rasuulka ilaahay noogaba sugnaaday qaybo kamida dee imaka halkan laguma dhamaynaye ee salaad cishaaye rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh faatixada dabadeed aqriyey xadaثna cubayd لlahi بn mعaadin الcambariy qala xadaثna abi qala xadaثna shucbat can cadiyin cadi bn haabit weeye qaala samictu الbarاءa yuxadiثu can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم anahu rasuulku kana inuu a fii safarin rasuulka ilaahay safar buu ku sugnaa fasallaa waa tukaday oo alcishaa alaakhirata habeen dhaweyd baan soo haynay asmaci baa diida in la yidhaha alcishaa alaakhira waa tanaan nidhi xadiidkii horena waan kusoo aragnay imakana waa kan weliba mid kalena waa inoo dambeeyaay oo dhib ma laha basi kuma sugna waa cishaayiga dambe waa salaada cishaayon ayuu markaa rasuulka ilahay dadkiina waa tukinaya faqara'a fi ixda ragcatayni labadii ragcadood mid ahaan wuxuu aqriyada waa safare waa xaalo safare watini wazaytun waa salaad cishaayi bay ahayd watini wazaytun buu labadii ragcadood mid ahaan aqriyay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث عan yaحyى whu بن سacيidi عan عaliي بn haaبiti عan الbarاء بn عاazibi أnahu qaala wuxuu yihi bara بن casib صalaytu maعa rasuuli الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم alcishاء faqara'a bالtin والزaytun waa xadiiskii un duruqdiisii xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna mscr عan عadiي بn haabiti qala anahu qaal samictu الbarاء bna caazibi qaala samictu النabiya slى الlahu عalayه وasلم qara'a fi اlcishaaءi salaad cishaaءi bالtin والزaytuni fama samictu maan maqlin أxada أxad أxsana صawta axsana ka fiican sawtan xag sawt minhu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh bal hadduu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh lakin xaalo safar bay ahayd watin waa aqriyey salaad cishaaye xadaثna mحamed بn ab xadaثanii mحamed بn cabadi qala xadaثna sufyaan waa ina cuyeyno un can mri cmr bn dinar can jaabirin jaabir bn cabd لlahi qala anahu qaal kana wuxuu ahaa muaad mucaadun waa mucaad ibn jabl yuصلii mid tukada maعa النabiyi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay buu la tukanayey ثuma yaأtي markuu rasuulka ilaahay salaada cishaaye la tukado ayuu haddana imanayay oo intuu xaggii xaafadahoodii iyo guryahoodii buu qabanayay reerkoodu halkay degayeen oo faya-umu qowmahu tolkii reer bani salima ayaa uu t tukinayey macnaha rasuulka ilaahay markuu la tukado ayaa waxaa jiray reerkan uu kaba dhashay reer bani salima oo dee madinana reer reer baa loo deganaayo qolo kasta halkaa beerahoodu yihiinna way kuma dhawaayeen degaankooda iyo guryahoodu masjido yaryar bay lahaayeenoo dadka aan soo gaari karayn masjidka rasuulka ay kuma tukadaan waqtiga rasuulkana ilaa sagaal masjid baa jiray baa la idhaa oo kuwaa yaryar ee xaafadaha kuma yaalla haddaba intuu tago iyuu xaafid buu ahaa qaari buu ahaaye ayuu dadkii aan soo gaadhahayn rasuulkii ilaahay dee maalintii oo dhanna beerahoodii kaba shaqaynayay ayuu isagu tukinayay markaa salaadii buu ku celinayay oo isaga dee sunay u ahayd iyaguna faradkoodii bay ahayd isaga laakiin sunay u ahayd waayo salaaddii rasuulku la soo tukaday salawaat ullahi wasalaamu caleyh fasallaa leylatan habeen buu tukaday maca nabiyi sala allahu alayh wasalam alcishaa salaadii cishaay uma ataa qowmahu tolkii buu u yimi faamahum salaaddii cishaay uu rasuulka ilaahay laba soo tukaday oo dee iyagina hadda waa dad maalintii o dhan shaqaynayo kol hadduu rasuulka ilaahay la soo tukaday weliba xoogaa soo socday dee waaba waqti dambe habeenkii ah ayuu tukiyey faاftataxa wuxuu bilowday bisuurati baqara suurat lbaqara ayuu dee weliba dabaduu ka gelayaa oo de waa suuraddiibuu adigu furfurtay kale inaasu nawowi yidhaaha raximah llahu tacaala faftataxa bisuurati baqara iyo faftataxa suurat albaqara iyadoo bacda la gooyo labaduba waa caadi un fanxarafa rajulu nin baa iska leexday oo meeshiiba fasallama oo dee salaadiibuu ku jiray markuu arkay dee inuu isaga waa nin maalintii oo dhanna shaqaynayo daalan oo dee kollay berina shaqo kaleba ay sugayso waa ka leexday meeshuu iskaba tegayo horta fasalama ujeedada salaadiibuu gooyey assalaamu calaykum a u walow maxal salaameed aanay ahayn macnaha waa goyn salaadiiba uu gooyey uu ka goostay waa gooyey maha intuu ka goostay u niyadii inuu salaadii watee lafdigani muxuu keenaya u kaba baxay salaadii uma sallaa waxdahu gaar ahaantiisii buu isaga tukado wansarafa uu iska tegey iyadoo lagu jiro faqaala lahu markaasaa wuxuu ku faqaaluu lahu dadkii baa waxay ku yidhaaheen kollay cidda ku tidhina dee mucaad baaba ahaa anaafaqta ya fulanu hebelow ma munaafiq baad noqotay maxaad salaada aada ugu sabri weydeed u goosatay oo dee aad markaa keligaa intaad utukatay aada iskaba tagtay qaala wuxu uhi laa may munaafiq maan noqon wallahi baan ku dhaartee wala aatiyana wallahi baan ku dhaartee la aatiyana waan utegi doonaa rasuul اllahi salى الlahu عalayه wasalam fala ukbiranahu waan u warrami doonaa xaaladan baan u sheegi doonaa faأtىa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxu uhi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahay ow ina anagu asxaabu nawaadixa waa dhaan iyo de awrtaa lagu dhaamiyo dad ehelkeeda oo maalintii oo dhan dhaamiyo ayaa nahay nawaadix waa jamcu naadixin ama naadixatin waxaana ay tahay un waa dee alibl alati yustaqa calayha naadix baa mfradku yahay nawaadixna waa jamco waa geelan de ama ama awrtan de inta lagu dhaamiyo taasba weeyaan oo iyagu dhan kala dee no waxay ahayd dad timir ay lahaayeen dhulku webiyeeyo ilo durdura ma laha oo ceelashaa ay qodeen iyo biyaha ay u dhaaminayeen oo markaa dee maalintii oo dhan baa dhirtaasi ay u waraabiyaan ayay awrta iyo kolba gaadiidkoodaasay ugu soo dhaaminayeen waayo biyihii dee waa dhul biyihii ay kuba yaraayeen ceelashaa iyo waxaasoo kolba markaasay dee waana markaa taasoo iyada ayuu intuu kuba soo dhaamiyaan bay markaa ku waraabinayeenba beerahoodan oo macnaa wuxuu leeyahay waa dad maalintii oo dhan shaqeeya daalan oo hawshaa ku jiraan nahayo salaad la dheereeyo dee waxa weeyaan iyagoo maalintii oo dhan marna aan nasanay habeenna ay tahay ma karayno taaso way nagu culus tahay taas baa ujeedadu waina mucaadan mucaad sallaa macaka alcishaa salaadii cishaayi buu adiga kula tukaday uma ataa waa yimi faftataxa bisuurati lbaqara halkii dee uu suurado kooban uu nagu tukin lahaa ayuu suuraة الbaqara bilowday maaha inuu aayado ka aqriyayo dee suuradii waa wadaya faaqbala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam calaa mcaad intuu taa aada ugaba cadhooday rasuulka ilaahay ayuu mcaad xaggiisii u jeeso faqaala wuxu uhi ya mcaadu mcaadow afatanu anta anaa ma fatan ma wax fidmeeyaa tahay ma dadkaad fidmaynaysaa oo dadkii dee salaadii haddaad kaba erido oo waa kan ninkani salaaddi waa kan kaba tegey keligii iska tukaday oo kale de waxaaba dhici karta dadka qaarna inay yidhaahaan ha uba teginaba oy imanba waayaan oy guryahoodiiba ku hadhaan oy jamcii kaba iman waayaan haddaba ma fitneeye wax fidnaynaya ayaa tay weliba fataan facaal buu kaba cabiray oo dee mid fidnayn badan oo dadkii diintii kaba eryayo ka hor joogsanayo kaba fidnaynaya kamiyaa tahay baa rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalam aleyha munafirun can iddiin wasaadun can mid dadka diinta ka eryaya miyaa tao ka hor joogsanaya waxaana kusugan bu leeyahy halkana uu fiihi linkaaru calaa man irtakaba ma yunhaa canhu wain kana makruhan kayra muxaram ruuxii wax dee laysu diiday kuba dhacay xataa waxaas iyaanu xaaraan ba ahana inkaarkii laguba inkirayey iyo wuxuu kaba cabiriyay wajawaز الاktifaaءi fi التaczir bاlkalaam rasuulka ilahi hadalkiisana afatanuntan ay wuxuu ka dhigay waa tacziir oo kale o dee tacziirkii wuxuu noqdaa kol bal haddii aan idhaahno atacziir bilmaal sharcan dee say in badan culimada qabaan taas alcuquba bilmaal waa masuk aan idhaahnaba tacziirkii ama wax kale ama xabsi ama waxyaale dee hadalkana ruuxii oo waxyaala lagu yidhyihaahana ruuxii weliba sharaf lahaa nooc tacziir bay noqonaysaaye way iyo dee arrinta muhimka ah alamru bitakfiif marka bitakfiif salaati markaasuu yidhaha fatanun anta markaasaa muxuu rasuulka ilaahay yidhi iqra aqri bikada uqra bikada suurado kooban buu u magacaabay waa inoo soo socotaa duruqda dambe suuradaha iyo suuradaha dadka ku tuki taas buri waana kuwan qaala sufyaan sufyaan ba wuxuu ihi faqultu licamrin camr bnu dinaar baa waxaan ku idhi ina aba zubayri aba zubayr xadaanaa can jaabirin jaabir uu noogaba warramayo annahu qaala inuu yidhi rasuulki ilaahay baa yidhi iqra washamsi waduxaaha wduxaa wاleyli idaa yaksha wasabix isma rabbika laclaa suuradaha dadka ku tuki oo macnaha ujeedadu waxa weeyaan eeg in sufyaan ibnu cuyeyne xadiidka camr ibnu dinaar buu ka maqlay camarna jaabir buu kaba maqlay ibnu cabdillaahi waana tan uu ibhaamiyey suuradihii oo iqra bikada waqra bikada yidhi waxaan u sheegay sufyaan oo u sheegayaa sheekiisii abu zubayr oo isaguna jaabir xadiidka ka wariyay inuu ka maqlay uu isna xadiidkan u sheegay laakiin uu suurado magacaabay suuradahaas faqaala camrun camar baa wuxuu yihi naxwu hada waa kuwaas waa kuwa naxwigooda o ujeedada suuradihii uu rasuulku amray inuu aqriyo kuwan iyo de wax lamidun bay ahaayeen waana tan riwaayo kale وxadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث xa qala وxadaثna بن رمح qala aخbarana layث عan abi الزubayr عan jaabirin abi zubayrki u sheegay mحamed بن msلم أnahu qaala jaabir ba wuxuu yihi صalىa mعaad بن jabalin isro reer bay hayne jaabir بن cabdالlahi iyo waa reer bani salima mعaad بن jabal صalىa mعaad بن jabalin alanصariyu لأصxaabihi asxaabtiisiibu alcishaa salaad cishaayi ayuu tukiyey fadawala calayhim waa dheereeyey oo salaadii ayuu ku dheereeyey fansarafa rajulu nin baa gadoomay mina anaga naga mida waa reerkoodii reer bani salimun buu ahaaye ayaa salaadiiba kaba baxay fasalla gaar ahaantiisa u tukaday faabara muaad faukbira mucaadin mucaad baa loo sheegay canhu ninkii in isagu intuu salaadii kuma jiro uu dhamaysto iska tegay weli isagoo la arko inuu ragcaddii hore taagan yahay markaasaa loo sheegay mucaad faqaala wuxuu uhi mucaad inahu munaafiqu ninkaan salaada ka tegey waa munaafiq falama balaga dalika rajula hadalkaa mucaad markii ninkii ay gaadhay uu ninkii maqlay ayuu dakala calىa rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi buu usoo galay faakbarahu bima ma qaala mucaadu mucaad wuxuu yihi buu ugu waramay uu sheegay faqaala lahu nabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi aturiidu ma waxaad doonaysaa an takuna fataanan ya mucaado inaad fataan wax fidmeeye noqoto mucaad oo dadka diinta aad ka erid ood ka hor joogsato idaa amaamta naasa dadka haddaad tukiso markaad keligaa tukanayso sida doonta utuko laakiin dad haddaad tukinayso faqra bishamsi waduxaaha wasabix isma rabbika alaclى waqra bismi rabbik wاleyli idaa yaksha suuradaha ay dadku qaadi karayaan ee ruuxii weynaa iyo kii xanuunsanaya iyo kii hawsha lahayo ka kaleba ay dee u adkaysan karaan suuradaha ku baa rasuulka ilaah yihi bal xadiidka weli duruqda way noo socotaa lakin bal arrinkaynooguba sugan kolle waata aan sheegnay waxyaalaha jiraana waa masaladan ah in isagoo aan salaadiisii faradkayd soo tukaday salaadani sunno ay u tahay dad farad tukanaya inuu u imaamahayo taasi ay inoo faa'iideynayso ama ayno ayna tusayso ruux markaa farad tukanaya ruux suno tukanayey inuu ku xidhan karo uu ku daba tukan karo kollayna waa sida dee shaaficiya iyo aimo kala qabaan waana sida dee adiladu ay xoogeynaysa qowlkooda waayo waxaa jira aimo kala duwan oo kama mid yihiin sida dee malik oo kale iyo abu xaniifa iyo dee asxaabtoodii iyo oo iyagu leh ruuxu in laa takhtalifuu calayhi dii hore ayuun bay xujaysay inaynu soo maray de inama imam waxa wey jucila imam liyutama bih inama jucila ma liyutama bih falaa takhtalifu calayhi markaasoo dee niyadoodna inay iskhilaafta maha iyagoo taa yidhi xadiidkana ta'wiilaad kala duwan bay awileen rasuulka ilaahay baaban ogeyn iyo awal alamri bay ahdo waa la nasakhay iyo waxyaale laakiin dee ta'wiilaad aan kollay maqbul ahayn weeye xadiidkana waa kanoo rasuulka ilaahay kolle cilmiga waabatan dee loo yimi oo isagii mu odhan maxaad u tukisay iyo taas oo kale bal markaa waxaan leenahay arrinkaasi arrin jaa-iza weeye waana saa dee shaaficiye qolooyin kale ay qabaan sida xanaabilo iyo adigoo horta shaaficiyadii halkan iyo ayaaba dee axaadiisuna ay xoogeynaysaa qowlkooda oo ay markaa ay xujo uba tahay ama dee qowlkooda ay daliil u tahay wey xdثna يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم العشاء الآkخرة waatan halkaan lahayn cشhاء الآkخرana waa dee jابر بن عبد اللahi riwaayadii tii horena waxay ahayd bara بن adigu bara بن cازib baabay ahayd ثuma يرجiع uu laamayay إلىa qومihi fayصلي بهم tilka صلاaةa saلاada nafteeda ayuu tukinayay xdثna qتaybة بن سعيid وأbو الربيع الزهراني qال أbو الربيع xdثna حmاd oo أبوربيع baa markaa siyaaقan leh waayo waxay culimadu yidhaahaan qtayba oo kale isaga riwaayadiisa kumay sugnayn ayuba kumay sugnayn tiisa lakin sheekhu waa kan siyaaqi kala bedelo inuu siyaaqan uu leeyahay xmاad ayuu kaba dhig ama أبوربيع marka uu leeyahay xdثna حmاd qال xdثna أيوب عن cمر بن ديناr عن جابر بن عبد اللhi qال أنه qال كان معاad يصلي mعa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم العشhاء ثuma يأتي مسجد qومه fيصلي بهم مسجidka qowمkii kolleyna bal dee أحاadiثa xataa ta dambaysa waa macnaha guud un bay wada leeyihin waxaana inoo soo socota baabkan أمر الأئمة بتkفيف الصلاة o marka أحاadiث inoo socon doonta إن شhاء الله taعالى الله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك